wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqeynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa sabti taariikhdu waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sagaalaad sannadda labada kun saddex labaatanka barnaamijka falaqaynta waxaan ku eegi doonaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo culus ayaa siyaabo kala duwan waxaay uga dhaceen gobolada dalka waxaana khasaare xoogan lagu gaarsiiyey xubno ka tirsan al-shabaab iyadoo duqeymahaasi ay ku jiraan waxa lagu dilay horjoogayaalka tirsan kooxda al-shabaab macluumaadka ku aadan duqeymaha ee dagaalka ee ka taageera dowladda federaalka ah dagaalka lagula jira al-shabaab iyo siyaabaha ay u fuliyeen howlgallada duqeymaha ayaan eegi doonaa saaxiib yaalno barnaamijkeena falaqeynta ku eegi doonaa xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qeyb ka ah oo mar kale iyo falaqeynta Thank you. que no. waagaag saaxiibayaal markale kulan wacan wanaagsanaya idaleena haddii aynu ku bilowno waxaa duqeymo siyaabo kala duwan ay uga dhaceen gobolada bakool galgaduud iyo mudug waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyay xubna ka tirsan al-shabaab iyadoo dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay ku dishay halkaasi ama goobaha si kala duwan maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab iyo horjoogayaal kooxda markaa hogaamiyaal u ahaa oo goobo meelo kala duwan u qaabilsanaa ama jagooyin kala duwan u hayay waxaana dowladda soomaaliya ay kordhisay maalmihii lasoo dhaafay duqeymaha diyaaradaha ee soomaaliya ka taageera dagaalka lagula jira al-shabaab ay ka geysanayaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab horjoogayaasheeda iyo sidoo kale maleeshiyaadka kooxda ka tirsan waxaan ku hormaraynaa gobolada dhexe duqeymihii ka dhacay oo in badan markaa khasaaro lagu gaarsiiyay kooxda al-shabaab wariyahna xasan axmed maxamed ayaa nooga waramay salig ama fadhi kooxda al-shabaab ay ku leehayd deegaanka lagu magacaabo beeldheer oo qiyaastii shan iyo toban kilomitr ee dhanka bari uga beegan magaalada cadakibir ee gobolka galgaduud ayaa la tilmaamay in eh, diyaaradaha aanduuliyaha lan ee mareykanka duqeymo xoogan ay ka fuliyeen waxaan la sheegay in duqeyntaasi ay ku dhacday dhowr goobood oo meesha ku sugnayd ah eh, dad kala duwan oo deegaanka waxay idaacadda kulmimo xaqiijiyeen in ilaa shan bamb ay ku dhaceen dhowr goobood oo xeradaas ah isla markaasna ka dhashay khasare kala duwan oo isugu jira ee eh, dhimashadii dhaawac dadka dhow halka duqeyntaas ay ka dhacday waxay xaqiijiyeen in meel ay ku shifsnaayeen dhowr tilmaamood ee lasoo dhaafay islamarkaasna ciidan ay ku dhigayeen kooxdaasi in dooyadaas lala beegsaday markaasna khasaaro xoogan oo aad u weyn uu ka dhashay lama xaqiijin si guud khasaara inta leeyahay laakiin waxaa la xaqiijin khasaaro oo xoogan uu jiro islamarkaasna aysan jirin cid ilaa hadda si rasmi u cadayn karta khasaaraha guud ee kooxda al-shabaab soo gaaray qiimaha diyaaradaha mareykanka iyo caawiya dowlada federaalka ay ka fuliyeen deegaanka baaldheer ee gobolka bangaduud Eh, halkan waxay ahayd eh, goob muhiim u ah kooxdaasi oo in muddo ay ku isla islamarkaasna ay kasoo qaadeen eh, weerar kala duwan iyo dhibaatooyin kala duwan oo ka geysteen deegaanka waxaana ila kala duwan oo dhanka amniga xaqiijiyeen in halkaas uu ka socday shir u dhexey hogaamiyaasha kooxda al-shabaab ayna ku kacdeen qiimaha diyaarada mareykanka ay ka fuliyeen deegaankaasi saliga dagaalamayaasha al-shabaab la duqeeyay ayaa la tilmaamay inuu ahaa salig muhiim u ah kooxda waxana ay ka sabaabinu jireen dhibaatooyin iyo sidoo kale eh, fal dhib ah oo dadka shacabka ay ugu dhibaateeyeen waxaana burburintan saldhigaani ay ku socodaysaa xilli howlgal military oo ka dhan dagaalamayaashu shabaab uu ka socdo deegaano badan oo ka tirsan galmudug gaar ahaan gobolka galguduud iyo sidoo kale gobolka mudug waxaana eh, la tilmaamay in saligaas uu ahaa salig muhiimsan kooxa al-shabaab ay kuleedahay meel dhow magaalada cadakabe gobolka galgaduud markaasna uu jab weyn uu ku yahay kooxda qiimaha maraykanka ay hirfuliyo saligaas lana aaminsan yahay in khasaare xoogan uu ka soo gaara laakiin saraakiil ciidamada militariga ee kamid waxay sheegeen in halkaasi oo ay ahayd eh, goob mucaskar ah oo dadka ku tababari jireen isla markaasna ay sidoo kale ahayd meel dadka ay ku daweeyaan oo markaasi khasaaro eh, dhaawacyada ay geli jireen laakiin guud cagta la masho oo la baabaasho haweenaa baysan jirin wax markaasi ka fiigay oo wax alla waxay ku sugnaa guud ahaan wadamaha maraykanka ay buriyeen fasaxo ah wariyeenna xasan axmed maxamed oo markaa nooga warbixinayay duqeymihii ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay deegaana ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud oo gobolada dhexe la isku yiraahdo halkaas oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyay duqeymihii ka dhacay Eh, isla waxaanu ku guda jirnay duqeymaha lala bartilmaameysaday maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha kooxda al-shabaab ka tirsan saacadii lasoo dhaafay ee khasaaraha xoogan lagu gaarsiiyey horjooge lagu magacaabo isxaaq ayaa waxaa markaa amaba isxaaq cabdulaahi maad afi iyo ilaaladiisa ayaa waxaa lagu dilay gobolka bokool ee koonfurta soomaaliya waxaana kooxdaasi oo toban xubnood ka koobneed ay dowlada soomaaliya sheegtay in ay ku dishay tuulooyin ku yaala gobolka bokool gaar ahaan degmada waajid tuulooyin hoostaga iyadoo caruurtiisa iyo xaaskiisa ay qeyb ka ahayeen dadka duqeymaha lagu dilay darawalkiisa ayaa sidoo kale ku jiray iyo ilaaladiisa qaaska ahayd waagaag saaxiibayaal falaqeynta ayaad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeye barnaamijkeena isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi ciidankiiyo dadkoo wadar weeray cadowgiiye markii layswareemay noqdeen weylo goosanee wax dhintiya wax cararay noqdeen wiilo shiibalowe waana mahad ilaahay siday wax u socdaaniin ciidankiiyo dalkiiyo dadkiiyoma nabad baa dibeedahan ku raagay diinyaadhaha beriga geedkii kalamaan waa la qabsaday afki ba'a yidhina tubti waa karaahe nimanka hooqayaa ka yeerta nimiyow dagfurda guurtooy adduunya dabagadoonje ah deegna deenkagud adduunya dabagadoonje kale waa dogyana fiiriya leewaa rooga dagaalka wejigiisa labaad lama bilaabe warmow dagaalku waa socdaaye eh. wadaartiina dhibaysa waddankeenna wareersheeyey eh. wuxuu duurka wareegaba weerarkii lagu qaaday eh. wacdari geeshku dhigan hilibkoodii wadhnaa dugaaggaa ka wabxay dayartay wax ku qaado waaryaara wallaweynay wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunkee weydiiya culimada soloma oran warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi mahayo mana sugaayo imana maqne waar qore anigaa ku siinaya haddaadan haysan laftagaraamiyaa sidaas yidhi war adaa fahmine cir maroogo dhul maroogow ku yidhi anago heegana hororkii kumagaba waa hor joogsanaynaa inan yahay qurxoonoo wejiga laga tatoonyeeyey bidhaantaada goortaan arkaa laygu soo degaye waan goobi jiray qaabkan aad tahaye isboorqaadku waa furan yahow kuuma diidaniye sunniyaha cajiibkaa raggaad ku handadaysaahe adoo weliba caataa haddana dhirirka tooreeyey in dartaa qabriga loo hurdaa waa nasiib xumo eh waalidkaa mag iyo qaan haddaad kala xishoonayso naahoy caadi maahiye intaan dhididka sayraayo lambarrada inaad ii qortaan kaa codsanayaahe telefoon dhaca iyo markaad whatsapp ii reebto anoo jamasho kuu qaba haddaan soo wactami waayo hama sayrin dhowr baa sharcigu ii fasaxayaahe bajaaj raacna ii tuur gabdhuhu lacag ma waayaane oo dhowr doolar ii gale qof yaashiid xun baa jiree ha yeeshee jacaylka iyo hantidu wax isma doorshaane waa laba qofkaan soo helhelin jeenangaad yahaye daraad subax yartaan kulannayoo laybaraad tahaye mar haddaanba awgaa cuntada fiiqsan kari waayey qandaraas jacayl waa inaan kula saxiixdaahe sooryada markaan bixi tagoo shacabka loo yeedho odayaasha waaweyn sabgaad kama duqoobaane islaamaha baraanburo haddii nala ku soo yaacsho iyo macal fanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinkay xoog u cunayaane intaysnaan carruurteenna jalin noo dhaldhala noqon doontaa eh. saldhigyada haddii aan qabtoon cabasho gaarsiiyo eh. oon maxkamad la tiigsado sharcigu waa xirxirayaahe eh. qorax dheere waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cirid ku jeebaysan fag haddaan iraa oon waddada kugu lugaysiiyo daafeedna kaa soo xirtoon bari u soo luudno gabar wiilka daba dabadhuumataan qayr lahaa jirine arrinkaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno saw lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno bislow jacaylkaagu been weeye waxba kama jiraan weeye islaxaad u layaabaysid wixiisa wax kaaloo kaasi wanaagsana laasoowaada wixiisa wax kaaloo kaasi wanaagsana laasoowaada war cabdulla waxaa kaloo la yidhi weligeed adduunyada wakhtiga qof saacida midna waayahaa xira waar waxaad ka tagtay waxbahay dabiibina wadka aan isaragne warbawa shabaabku waxay ka maraysaa warwareegay xaafadaha waa ka baqaya warkalamaanay war ma haysaane eh. xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlaya mid ka mida ah furmaha gobolka galgaduud oo haddii abaarahan iska xasilahayaa miyuu yidhi madawiinaag muduhilajay waa ay kudhimaan sheegay mar dambe lay soo dhici maayo miyuu yidhi sanad guurida weerarka gurigiisi miyaa la gaaray war dad falanaatii warna ma sugtaane eh. cabdiraxmaan isagoo ka sheekaynaya habeen dhawaed ninkii hadlayoo mahadkaratay ah eh. wuxuu yidhi ladnaanta iyo baruurta ninkaa ka muuqatay korkiisaa laga subka karay oo ma dhigciyaal ku naaxay meelaka oodanyin walaamaangyone walwaraabayang malemeyn lahaytanhe warloodii dadka ay ka dhaceenoo waad ku sheegga ahayd miyuu hilibkeedii ka dhergey warwarkaa ku soo ordinina wuxuu yidhi ninkaasi meel nabadoo wuxuu raba iska cunayuu joogaa faqaatilaisangimadawiin hasin sheeg inahaa hunaaga idungaliya war ma somalilan bal ixtiraafi buu yidhi waradhahaya waalidinu waali waa dhaaftae wuxuu yidhi meel buu isaga dhaqan yahay ciyaal gaajo iyo haraad u baaba'ana hawdkaanuu soo geliyo wuxuu leeyahay bumba isku xidhoo dadka laaya marka waxaan dhihi lahaa buu yidhi hadduu run sheegayo annaga madaxweynihii iyo xildhibaanadeenniiba waa kuwa furunta taagane bannaanka hayskeena hadduu run sheegaayuusa isqarqarinay dhammaanoo laga xaday dadkii dhalay ayaa meel u dhoobane miyuu tiisa dhibayaa warbow hadda shabaga loo dhigay walle waa ku dhacaya war waxaa hore loo yidhi ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loogaada sidiisii ka dhigante waar kuwa dhuuntay iska daayo kuwa kale qorfaha ku jira maxay u ohan waayeen maxaan geliyada jibaaxay maxaan geed qodax la seexday dushayda gantaalka reemay warwaaqlow gedadu tilmaantay weeye waxaanu madgebagadaynay wuganii waa kaa xumaadu gaxdi nabsi aynu maalnaygalabuuraawar cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa kaluu yidhi maad karatay saddexda beelood ee uu ansaarta ku sheegay saddexduba waa reer galmudug namana qabato in aan ansaar u noqonno qawaarij umana ahe waa u afduuban yihiin wuxuuna tusaale u soo qaatay labadii wiil ah kale ahaa axmed fiiqane iyo maxamed cumar wuxuuna yidhi laba jeer bay shahiideen kuwaas dadkii ay ka dhasheenna inay khawaarij u noqdaan ansaar macquul ma ahan lunsan yihiin runta aanu sheegnay halla dharbaaxo war cabdiraxmaan xabshukur wuxuu kale uu yidhi puntland iyo somalilan labadda ay ku joogaan waa khawaarija annagaan hor taagannahay sababtoo a ah mar horay meel kasta tegi lahayeen marka si aysan soomaalida kale ugu gudbin shartooda annagana aan u galno aana iska soo dhammaystirno waar wallaweyne war ma haysaane faysal calawaraabe wuxuu yidhi dagaalka laascanood madaxweyne xasan shiikh baa lagu fashilinaya markaa si aynu saddex dowladood u noqonno waa inaanu ka hortagnaa fashilka iyo dibindaabyadaa waxaan igula talinayaa idinkuna xaggaa ka soo dhirbaaxa annaguna sii dhirbaaxne ubbow markaa ma soo socosiraadayba warwaaqla war mahaysida madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed karaash wuxuu yidhi xuduuddii hadda waa la kala joogaa qolo walbaa halkeedaha ku ekaato sidaana aan ku kala nabadgalno haddii la yeeli waayo wixii ka dhaca cidii fidna bilowdaa ka mas-uula war ciidamada s c cabdimadoobe wuxuu yidhi somalilan waxaan ka diidnay puntland ka yeeli mayno sababtoo ah waxaan rabnaa maamul goboleed gooni u taagan puntland ku biiri mayno xuduudna lama lihin marka waa la yaabanahay arrintu waa isku qasan tahay xaggee iska qabalaada wax la waayay geelow ruuxi waa lambawduda ariwaaqlow bilaash baad u qaylinaysaa dowladda puntland mar lama ogolaanaysa ina laascaana soo gashaaniin adiguna walaaciyo walbahaar ka daayo welwela ii dhulka u joogo naw waar ma la qabtaan waayahay ku daaye wadadeed maraysa ma maqal miya waal cabdulla war mahaysiday ciidamadii saaraa buurta gacan libaax waa laga soo dejiyey somalilan arrimaheedu way dhammaysatay marka dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa armaqal yaa kugu dheganhe warkalamaanay war mahaysiine gudoomiyihii hore gobolka hiiraan cali jaytaxsmaan way iska farjinaynaa nooh miyuu yidhi qalbigaan ka waxaynaynaa miyuu yidhi khawaariijta w mar labaad miyuu cirkii dhulka badweyne ka xirtay dagaalka waa ku daalna waa iska xawalaynaa miyuu yidhi qofka hadda la maqli waayo asaa la maqli doona miyuu yidhi war madaxooda ninkii ii keena lacagaan siinaa miyuu yidhi war weligiin kalemaanay warka waa ku didaan sidaad waalantihiine cali jayta isagoo labaatan tiknikaa watu inta dhulka maray u dhuusam reebtegi dalkuna waa labaduu yidhi intiisa badan inta yara khawaariijtu joogtana haddaan ka didinaynaa buu yidhi nin laga rumaysan waayana maahanoo hadda ka horba matabaanu ka bilaabay hawsha maantau dhuusam maree madaxweynihii u fadhiyana inuusan u daadaahan way iska caddahay hadda khawaarij meeshay marta ilaahay nama marsiiya sababto ah awadkoodaa galay waar gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashina dhuusamaree buu joogaa isaga laftiis manfuluutaan galayaa buu yidhi um cabdixaashibaa hadda dhabancad ka yar war gudoomiyaha cabdixaashi horeyba wuxuu u yidhi madaxweynihii qaranka oo tuuta xidhan oo furunta jooga inaan sudad inta xidhanna xamar iska taxtaxaashno waa ansha xumo war kalamaanay war mahaytana gudoomiyaha golaha shaabka siaada madoowa <laughs> dhuusamareebaa did kaari ogaadaha maroodihii banaan roogsa kalsoon balanbaal magarya war doorashada koonfur galbeed ha la qabta miyuu yidhi war legdin halka jira doorashan indhimana toybaada warbow gudoomiya aadan madoobe ilaa araree buu ka mid ahaa dagaalka khibrad buu leeyay mafurintu galahayaa waryaa furwaan hirnaydi furwaan hirnaydi may suudaanka jari waryaa war madayow sheekh madoobe ma wuxuu yidhi s d m a kac iriiro suran war walintani mooshii dawlad koonfur galbeed ha leere war halgankan socda looma kala harine odax abdulla mahaday ma dhaafay war gudoomiyaha gobolka banaadir oo cadcadda iyo cadaan lixi jooga wuxuu yidhi maradaa naga dhacday talow ha nagula celiye sababtoo ah boqorkeena dagaalka waa ka hurdaa asaakeena waa dirireen uu yidhi khawaarijna iska celiyeen uu yidhi war guddoomiya madaala oo macawiislay la kulmay waxay ku dhaheen bowa isku badaneeyeyo eh, bii noo kala sarmay yidhaahdeen war ha ku soo boodine waxay dhaheen guddoomiya ugu sawir damba nama qabato waa daalnay waa rafaadnay dhibna nooma dhimana ayaan horena madax kalay shirib ku soo dhoweeyeen waxay ku dhaheen macawiislaydu dhowaanahan kama dhammaan dhibaatiyo wax soo dhowayn war calaa kulli xaal tolku waa iscanaansanaya dagaalkana waa gelayaahe mar mardha waxaa boorka kaci doonaa degmooyinka ruunirgood iyo ceeldheer iyo wabxo iyo ceelbuur iyo galcad iyo caws weyne iyo inta ku xeeran oo dhan war maxaad boor ugu kuxinaysaa degmadiiba afar madhama waxa jooge war shabaabkii teena dhibaaya tabartoodaa la tuso hadda waa tegayaan war shabeellada dhexe ma hadday meesha agteeda ciidciidka la dhahayay wili khawaariijtii waa ku godoonsan yihiin ciidanka iyo macwuslayduna waa ku wareegsan yihiin meel wax uga soo geli karaanna ma laha la yidhi ma xataa badda marka mardhow waxaan ka baqayaa deegaankaas hadda ka hora urkoodana la mari waaye sidii oo kale inay ka dhaca dhacdo aryadhaha samiday cabdullah shabaab la hadlaayana wuxuu yidhi waxay ku tagtay tuugaadii eh. tala xumaya ah, toobad seeg eh. waxay ku tagtay tuugaadii eh. tala xumiyo toobad seeg war cabdulla maxay u ohan waayeen fakarkii talaxuma ku beermayey taariikh xumaday iga raacday tusaaloha ay ahaato war calaa kulli xaal tag ama joog wax ka xun oo dad la yidhaahdo ma jirto waar sidii owrxuno gocosaa u gacmadii iraadla iyo gaarweyn ka soo degay oo goortu gulaansada darandoridoo quba giilaya baa nace tag ama joog <laughs> intaan goranay waa dhaaftayaa guri jartay eh. aniina geegantanagoradaayi dhaafti warmadayow barofesor cabdalla maasuur wuxuu yidhi eh. maanukaa isku hooyaa waraabwandhooma wuxuu yidhi allah u naxariistee eh. godlow goorri iyo gawr cadi la isla garan waayey war waxaa kaloo la yidhi goray godgel god diingel diingodgel god goraygel warba waxgee wax wadaanin war kalmaanay war ma haysiin hayaatan dagaalbeeleedyaa soo cusboonaaday dadkana waa laisku dirayaa la leeyahay hadda xuduuddii kenya u gala dagaalbeeleedkii dhulka waqooyiga bari kenya uu ka socdaa beelaha walaala halkaay isku dilayaan warba wasiirka gaashaadhig ee aadan bare ducaala uunsade ma kala celin waayo beelahade war faarax macallin miyaa ka dambeeya war shabeellada dhexe la yidhi sagaashan jir dugsi qur-aan haya oo salaad subax inta dukaday gogashiisii iska wardinaya ayaa aana qabiil loo dilay laakiin aniga falkaasi wuxuu ila egyahay mid qawaariji ka dambayso dee waa isku dirkii laguu sheegay war raysul wasaare xamse cabdi aar khudbada meesha uu ka jeediyey waa new york soomaalidana hubka cunuqabatayntiisa ha laga qaado uu yidhi iska celinna bahallade warboka wax dila ku dilayba waa soomaali baa lagu yidhi war soomaali hub mugyarrig war iskureebo fadaasa soomaaliya dhankeedii dhawaaq faraxle mooye dhiilla kama sugaaye war soomaaliya dhiilla waa ka jirtaa dhiilla dagaal baana ka jirtee dhab fiirso dhab dhab fiirso dhab dhab fiirso weliga war waxaad ka tagtay dhiillada kolkaagii adba dhawrsan weydo adiguba dharaara inaad ka qoslaysay dhooshe u dhegaysan maye waa inaad dhaqaaqdaa waxaad ka tagtay dhibta la isu eegaa waynoo dhaxaysayo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo amba dhammay qararkee waa inaad dhadhaamisaa fariimahaasi iyo xubintaasi kalama waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho barnaamijka midle ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo